habeenka dheer guri guri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal abi wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho isbitaalka takhasusiga ah ee soomaali suudanes sida uu horey ugu guulaystay saddexda sane isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen markale kulan wacan wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo talaada ay sii baxayso arbaca ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha sideedaad ee agosto sanada labada kun qodobada barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay ayaa ciidamada xooga oo kaashanaya dadka deegaanka iyo al-shabaab maanta ku dhex deegaanka cilmigaag oo hoostaga magaalada ceelgaras ee gobolka galgaduud hadaba waxaan eegi doonaa deegaanada ay la wareegeen maanta ciidamada ku sugan galbeedka gobolka walaal deegaano badan iyo fariisamo badan oo ciidamada eh, xooga dalka soomaaliyeed gaxantooda soo gala waxaa ah deegaanka xelmigaad eh, eh, waxaa sidoo kale caawa barnaamijku maqli doontaan barakac xoogan ayaa caawa ka socdo degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud waxaana uu yimid barakacan kadib markii maro ay kusoo rogtay kooxda dadka ku sugan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud iyadoo sheegtay in si dhaqso ah looga baxo magaalada waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey howlgallada ka socda bariga gobolka galgaduud oo maanta ciidamada dowladda ay kula wareegeen deegaano dhaca bariga gobolka galgaduud oo ay ugu horeyso coysweyne haddaba waxaan eegeynaa cidda caawa ku sugan coysweyne iyo deegaanada ku xeeran iyo deegaanada ku xeeran ilaa toban kilomitr oo caws weyne ka hor labada afarta geesba ka ah waa lala wareegay canaasiirta waa la kala haatiyey meel ay kala galeen jadaasay ku kala firdhabeen hay-adda maareynta masiibooyinkana waxa ay digniina kasoo saartay in bilaha soo aadan rabab mahigaan ah ay ka digi karaan gudaha soomaaliya kuwaas oo dhibaato u geysta dadka aadka u liita qodobadaas iyo qodobadii kale nugu soo korro intaa barnaamijka aynu ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalaman ee sidoo kale qeybka ah gabagabadan waxaad ku maqli doontaan nabaddu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliye duulkii bala naga shinsada shalahaybay shalahaybay naga dhaxlo shariif cabdulla maxamed sheeke ayaa farsamaynaya oo mar kale xog waraysi ah saaxiib laba doolar ii tuur miyaanu mushaarku kuu soo dhicin war wuu ii soo dhacayo waa liiga dhacay afkaday ma khasaarihii baad la dheeshay war haygu tiigsan damac baa i qaaday walba kiradii guriga ma iska bixisay waa laygu leeyahay korontadii iyo biyihiina waa laygu leeyahay biilkii qoyskiiyo waxbarashadii carruurtana waa layga sugayaa ma ilmahaagoo qadayaa shisheeya kaa qadeeyey sow wax soo kordhays ma lahayn nxbed waxba lagama kororsado isagaa kaa kororsaday imise hantiila ahaabaa maanta uu cayrteeyey yaa saaxib khasaara waa qabataa qof qamaar dheela gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gefgef lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan wanaagsan ayaad leenahay haddii aynu ku biloawno barnaamijkeena caawa dagaal khasaaro geystay ayaa ciidamada xooga oo kaashanaya dadka deegaanka iyo al-shabaab maanta waxa uu ku dhex maray deegaanka cilmigaag waxaa dagaalkan khasaraa geystay ciidamada oo kuwa xooga dalka ahaa iyo dadka deegaanka cilmigaag ku dhex maray uu socday in muddo ah waxaana dagaalka uu bilowday kadib markii ciidamadu ay soo gaareen afaafka hore ee magaalada iyadoo xubnihii ka tirsanaa al-shabaab iyo ciidamadu halkaasi in muddo muddaha isku fara saareen howlgalka ayaa waxaa fuliyey ciidamada danab iyo guutada shan iyo tobanaad ee qeybta toddobiy labaatanaad ciidanka xooga dalka inta la xaqiijiyey dagaalka oo in muddo ah socday ayaa la sheegay in sagaal xubnood looga dilay al-shabaab waxaana sidoo kale aan jirin tirada rasmiga ah ee laga ogyahay ee kaga geeriyootay halkaasi ciidamadii howlgalka fuliyey ee ahaa kuwa xooga dalka waxaa ugu dambeyntii si buuxda ula wareegay deegaanka ciidamada xooga dalka ciidamada ayaana sidoo kale maanta la wareegay deegaano dhowr ah kuwaas oo kale ah saylaballe iyo sidoo kale xamurey habaas iyo deegaankan cilmigaag waxaa inooga warbixiyey dagaalkii halkaasi ka dhacay maanta iyo howlgalka ka socda gobolka galgaduud gaar ahaan galbeedka cabdifitaax cali xalan oo ka mid ah maamulka deegaanka ceelgaras olorweed umahadsan tahay howlgalla aada u ballaaran ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka isfarabsanay waxay eh, ka sameeyeen deegaano badan oo dhaca bariga galgaduud gaar ahaan deegaanka eh, saylo galle iyo eh, abaasi xamurey ilaa iyo deegaanka cilmigaag deegaanada aada la wareegteen oo ilaa hadda gacanta soo galay maxaa kamid ah walaal deegaano badan iyo fariisamo badan oo ciidamada baada maanta dagaal ayaa ka dhacay maxaa khasaaraha ka dhashay dagaalkaas inta la ogyahay walaalow khasaaraha ka dhashay waxay ahayd khasaaro lagu geystay cadowga umada soomaaliyeed ee al-shabaab khasaarahana soomaysa gaarin hadda maxaa idinkaga degsan oo qorshaha deegaanada ka maqan gacanta weli aan soo gelin walaal waxaana qorshahan uga degana waxa ay tahay inaan dhammaan goobaha ay ku sugan yihiin hada soomaaliyeed deegaan iyo degmo kasta ay ku sugan yihiin ba inaan ka xorayno meecawda dowladnimadana gaarsiino maxaa khasaaraha marka idinka soo gaaray idinka ka maamul ahaan iyo sidoo kale ciidamada xooga ee idinla socday o aad garabsanaysaan iyo dadka deegaankaba walaala wax khasaaraana ma soo gaarin ilaah ku wax khasaaraan maanta howlgallada ka socda gobolka galgaduud waxaa lagula wareegayaa deegaano badan deegaanada aada qabsateen maxaad kusoo aragteen eh, walaalow deegaanadan soo aragna waxaan eh, aan qabsanay waxaan kusoo aragnay inaysan jirin horumaro iyo dhanka dhankastoo amnigara iyo horumaro eh, horumaro ay ka jiraan deegaankaasi oo aad dareemaysa inay yihiin meelaha u ahayd deegaanada faxoodaya saagooda ka har waayahay dad aada qabqabateen ma jiraan oo ilaa iyo haddaba aad ku qabateen inta howlgalladan aa wadeen waxaan soo qabanay ama yaraatee ma jiraan dadka deegaanka sila doonayaan ah aan noo soo dhaweynayeen wax oo ciidamaha ama maleeshiyaada kooxda khawaarija ka tirsana weli gacanteena samaysan gelin dadka shacabka ah deegaanada ay ku sugnaayeen inay ka barakacnayaan ugu maqaalo deegaanada dad shacaba mugu tagteen mise waa ay haawanayaan walaaba aada umahadsan tahay deegaanada qaarna waa ugu tagnay dad qaarna way ka barakeeyeen inta badan deegaanadooda cabariga galgaduud waxay ku khasbayaan kooxda khawaarista ah inay ay deegaanadaas ay ka barakeeyaan si aysan u hayso neecawda iyo dowladnimada aysan u darayn waxaa nagu maqaalaa inay al-shabaab hore usii raaceen dadkii qaar ay afduubtaan iyo qaar iyaga ku fikir ahba maxaa ka jira warkaasi walaalow qisaday eh, barakiciyeen waa jiraan oo deegaanada qaar ku barakacay sida deegaanada gacalunteena soo gala qaar ay soo barakacay waa jiraan laakiin ma jiraan dad ay afbuufeen ah, ah, ama kufikir ah oo raacay waayahay maxaad rajaynaysaan howlgalladan aada wadaan inaad ka gaartaan ugu dambeyntii eh, ugu dambeyntii waxaan rajeynayna insha allahu tacaala inaan dhammaan ka xidabtano kooxda qawaarida al deegaanada kooban ay kaga sugan yihiin bariga galgaduud cabdi fitaax cali xalane oo ka mid ah maamulka magaalada ceelgaras ayuu ahaa iga warbixinayay dagaal maanta ka dhacay deegaanka ceelmeegaag oo hoostaga ceelgaras kaas oo khasaare lagu gaarsiiyey xubnihii ka tirsanaa al-shabaab ee halkaasi ku sugnaa sidau inoo xaqiijiyey gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona waa uu idinkaga imaanaya markana haddii aynu eegno degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud waxaa ka socdo barakac markaa ku aadan in ay dadka shacabka ah al-shabaab awaamiir ay ku soo rogtay kaasoo ah inay banneeyaan degmada iyo sidoo kale hareeraheedaba halkaas oo la filayo in ciidamada dowladda oo kaashanaya dadka deegaanka ay gaaraan maalmaha soo aadan waxaana ciidamadu ay wadaan howlgallo ay ku doonayaan inay kula wareegaan degmada ceelbuur gulufka dagaal ee ka dhan ah al-shabaab ayaana waxa uu barihii dambe si xoogan uu kaga socdaa gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya al-shabaab ayaa dadka deegaanka waxa ay fartay inay ka barakacaan magaalada eh, sidoo kalena waxa ay awaamiirtan ay kusoo rogtay ay timiday iyadoo ay deegaanada u dhow degmada ceelbuur ay ciidamadu ay kusii siqayaan saacad welibana laga cabsi qabo in ay eh, kaabiga markaa u fulaan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud qorshaha koowaad ayaa ah qabashada degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud waxaana ciidamadu ay qorsheynayaan marka lasoo qabto degmadan in dhanka iyo galhareeri loo buqeelo halkaas oo ay ciidamadu doonayaan inay ugu dambeyntii ay gacanta ku dhigaan amarka kasoo baxay kooxda al-shabaab ayaa ah kii markaa ugu horeeyey oo kooxdu ay kusoo rogto dadka deegaanka iyadoo sidoo kale ama kale ay jireen balse amarkan ah ka bixitaanka magaalada uu yahay kii ugu horreeyay oo kooxda al-shabaab ay dadka degmada ceelbuur kusoo rogto hore waxa ay dadka ugu amartay kooxdu inay qaataan qoryaha sidoo kalena ay ka hortagaan ciidamada xooga ee halkaasi ku wajahan sidoo kale waxa ay sheegtay inay duulaan kusoo yihiin dad markaa degan deegaano kale oo qabaa'ilaad kale ah doonayana inay qabsadaan deegaanadan sidoo kalena ay duulaan ku soo yihiin sida uu sheegay horjoogihii kooxda al-shabaab u qaabilsanaa gobolka shabeellaha dhexe yuusuf kuwa ku tukaday waxaa isla gobolka galgaduud ka socda howlgalla ka dhan al-shabaab deegaanka cusweyne ayay la wareegeen ciidamada dowladda maanta waxaana halkaasi ay ku qabsadeen dagaal la-aan iyadoo deegaanada ku xeeran sidoo kale la wareegay deegaankan gudoomiyaha kumeel gaarka ah ee degmada ceeldheer ayaan wax ka weydiiyey deegaanada ay gacanta ku dhigeen ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya dadka deegaanka saacadihii lasoo dhaafay kuwaas oo gaaraya ku dhowaad shan deegaan waxaana maxamed cali culisow igaga warbixiyey deegaanadan iyo sidoo kale qorshayaasha uga degan marka ay qabsadaan deegaanada kale ee ka maqan gacanta dowladda ilaa toban kilomitr oo cawsweyne ka hor labada afarta geesba ka ah waa lala wareegay ciidamada qarankaa la wareegay si qurux badan oo sharaf lay ula wareegeen caawa cawsweynay ku sugan yihiin canaasiirta waa la kala haatiyey meel ay kala galeen jadaasay ku kala firdhabeen qaar waxay u firdhabeenaa layidhi dhinacaas eelbuur xaggiisa egta qaarna waxay u farxadeen sinaca bargaan xigta qaar waxay usoo farxadeen caraguduudkan oo eeldheer darteesay ay kala farxadeen marka caawa intaasaa ayagana lagu daba jiro waa gartay deegaanada aad qabsateen marka maxay la egyihiin ilaa iyo haatan deegaanada aan qabsanay waa awsweyne bida ciise ninka la yidhaha bareegta ali ninka la yidhaha dee alu sheekh caamir meesha la yidhaha dee alla roon yahay gacalo meesha la yidhaahdi alla kuu roon yahay ii sheeg meesha la yidhaahdo cali afrax meexaan mudmud intaasu gacanta dawladda ayay ku jirtaa caaw deegaanadaas aada qabsateen maxaad kala kulanteen dadkii deegaankasta ma aragteen oo mid kaga warbixiyeen xaalkooda iyo dadkii deegaanka waa aragnay qof kastaba meeshii la maro si marxabaa oo sharafa ay usoo dhaweey haysaa ciidanka waxay dareemaysaa in cadaawo laga kor qaaday waxay ka daba sidaan sacab iyo alalaas iyo sharaf ay ciidanka ay u hayaan ay u daba joogaan khasaaro mm, ma ka dhasheen intaad howlgalladan aada wadeen oo dagaalla idin dhex maray idinkii al-shabaab ma jiraan maya maya maya markay ciidanka eh, usoo jiraan ilaa lix kilomitr ilaa intaas markay usoo jiraan waxbaa u qabraya meeshoo bannaan ay sii caradayan ciidanku tegaa toogashaa loogu tegaa kuwa oo isku qarqarimaaga meelana ogaa waajib oo dhan waxaa siiyey dayaaradaha deegaanada aad qabsateen marka sawir noocee ah ayaad nooga bixin kartaa deegaanada aan qabsano waa deegaano cadaawadan hore ay u haysatay oy horu baabi'isay oy horu hadilootay qofka kastaba dhogorteeda iyo nafteeda iyo maalkeeda markaad aragto adaaba kana aysidba wax nolola oo bili-aadminimo oo ku noolaa jira meeshaan ma jiraan barkee nin bahalaha cunayo ayaxa cunayo shimbiraha cunayo noloshiisaba saas u taalo wax daryeela iyo dadnimaana aan haysan ayaa dhulkaan haysan jiray oo cuno dadka dhiigiisa iyo heragiisa dadkii deganaa deegaanada ma joogaan mise waa ay ka barakaceen mase aragteen markii ay barakaceen oo dhulka hawdka ah maku arkaysaan dad barakac ah mase waxa ay raaceen kooxda maya maya maya wax ka barakaca ma jiraan qof kastaba nimankaanu dadka waxay usoo dhaweeyahayaan deegaanada la qabsada si leh oo edab edaba oo aan u fartiinay ciidamada idiin imaa doona si sharaf leh oo akhlaaq leh loo soo dhaweeyo qof ayaquna ciidamada argagax iyo iyo cagajuglayn midna ma gelin maanta waxaan arkaya qolo ciidamaa oo beero qaraa dhex maray ee qarihi markay cuneen warsaan yeelnaa lacagta ma idiin tuurnaa iyo adinkaada iskale hediyo waaye raali ahaada le weliba askarta ay leedahay war qaraha lacagta qaraha maydin tuurna ay leeyihiin ee lagu soo dhaweehaye la leeyahay adinkaa mudan shaaha daraxa caanaha hilibka hadda wixii la laga daba sidaas qorsho noocee ayaa idinkaga degan marka deegaanadan aad la wareegeysaan oo ciidamadu ay gacanta ku dhigayaan ciidamada eh, gacanta ay ku dhigayaan waxaa nooga degsan qorsho dawladnimo iyo dib u noolayn in ay yimaadeen madaxweynaha federaalka madaxweynaha stateka wasiirada xildhibaanada intaas inay iyo yimaadiin fursad dowladnimo oo kala dambayna oo oo muuqata in laga qabtaa nooga degsa maya abdi waaba kuu suureeyay barkee meelaha nolol aysan ka jirin oon dhaqaale aysan ka jirin abuur oo dhaqaal abuur ka jirin oo nolol bulsho ka jirin oo haddii adarkuu roon yahay yacqad xaquuqal iisaanka wax xaquuqal iisaan aysan ka jirin waa ku suuraysan tahay adiguba qaado dhul lix iyo toban sano cadaawa haysatay ee waxa la cuna wiilkaaga keen gabartaada keen gurigaaga keen maalkaaga keen waxa la cuni jira ay waxaas hayeen oon dekad wax uga imaan oon dal kale wax ka soo gelin dadka hergiisa uri jiray adigaba waa ku suuraysan tahay intaas ka buuxiso intaas ciidamada xooga miyaa howlgaladan fuliya mise ciidamo kale oo kabaya ayaa jiro deegaanka ah ciidamada xooga iyo ciidamo maxawisleeya oo dhul aqoona ah oo garabkooda ka dagaalamaya ayaa fuliya hawsha ilaa iyo hadda dagaalo kulama kulmina deegaanadii aada la wareegteen ma jiraan khasaare kale oo ka dhashay miinooyin lagu aasa dhulkao kale maya maya maya maya maya ilaa hadda wax khasaare ah oo ciidanka aanu la kulmay ma jiro ma jiro ma jiro ma jiro ilaahayna waa naga xor yeelay ayakuna mada ku talisaa nimankan waxaan ku hayno baryahan oo dhan dadku waxay ku hay waxaan dadka u sheegayaa ay kor degan yihiin ama dadka ka maqlaaya ee hawada ka maqlaaya waxaan u sheegaya wuxuba waa af ee mahadad ma joogo waa af Gudoomiyaha ku-meel-gaarka ah ee degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud ayuu ahaa Maxamed Cali culisow oo igaga warbixinaya howlgallo saacadihii la soo dhaafay ay kula wareegeen deegaanka Cawsweyne iyo deegaano kale oo ku hareereysan waxaana uu warbixinaya warbixinayay howlgalladaas sida ay u dhaceen iyo dadka deegaanka habka ay ula macaamilaan isla howlgallada ka socda gobolka galgaduud ayaanu ku guda jirnay madaxweynaha soomaaliya maanta waxa uu kulan kula qaatay saraakiisha ciidamada xoogga ee ku sugan magaalada dhuusamareeb halkaas oo markaa madaxweynaha lagu tusiyey shaxda dagaal ee lagu qabanayo degmooyinka ceelbuur iyo galhariiri oo gobolka galgaduud ka tirsan fariimaha dagaalka ayaana sidoo kale waxaa loo sharaxay madaxweynaha qorshaha ay ku qabanayaan ciidamada iyo goobaha ay ku sugan yihiin taliyaha amaan iraahde xubna ka mid a taliska ciidanka xooga ayaa kula sugnaa oo saraakiil ayaa qeyb ka ahayd kulankan madaxweynaha lagu sharaxayay habka lagu qabanayo degmada ceelbuur iyo degmada galhareeri sidoo kale waxaa kamid ah wasiirka gaashaandhigga xubnaha halkaasi ee ku sugnaa oo qeybta ka ahaa howlgalada dagaalka waa howlgalada looga saaraya al-shabaab ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya lagu sharaxayay madaxweynaha habka ay u dejisay wasaaradda gaashaandhigga dagaalka ka dhanka al-shabaab isla howlgalada waxaanu ku guda jirnaa gobolka galgaduude ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa maanta waxa uu kulan la qaatay agaasimayaasha wasaaradaha iyo agaasimayaasha hay-adaha isagoo sidoo kaleeto uga warbixiyey howlgallada ka socda dalka waxaana uu ra-iisul wasaaruhu amaba ra-isul wasaare ku-xigeenku ka dalbaday in la taageero dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyadoo la ogsoon yahay oo uu markaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya uu furimaha dagaalka ku sugan yahay magaalada dhuusamareebna ku dhawaad labaatan cisho uu ku hoyanayo halkaas oo dagaalka ka dhanka al-shabaab uu ka wado waxa uu ra-iisul wasaare ku-xigeenku uu dalbaday in deegaanada laga xoreynaya al-shabaab inay qeyb ay ka qaataan inay mudan yihiin agaasimayaasha iyo sidoo kale shaqaalaha wasaaradaha waxaana uu af iyo adin wax walba oo ay kaga qeyb qaadan karaan uu faray inay kaga qeyb qaataan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaanu ka qabnaa awaamir cadacad in dagaalkana uu noqdo mid dowlad ahaan loo gelayay section headka iyo qofka dareewalka ah ilaa madaxweynaha waa in si wada jira loogu jiraa waa dagaal saameynaya aayaha ummadda soomaaliyeed madaxweynihii qaranka soomaaliyeed usbuucyo ayuu u hoydaa magaalada ruusamareeb oo uu fadhiisin ka dhigtay si uu cadowga u hujuumo uuna dardargeliyo ciidamada qalabka sida iyo bulshooyinka ku dhaqan geyigaaba waxaa laga soo socdaa dhanka ilaa hobyo iyo gaalkacayo iyo wisil oo loo soo socdaa caad iyo camara waxaa laga baxay cadaado oo loo kicitano xagga baxdo ilaa iyo eh, dhanka mudugta shishe ee eh, shabeellow iyo meesha bacadweyn la yidhaahdo waxaa laga soo kicitimay guraceel oo ciidamo degaanka ah iyo kuwa qarankuba ka soo kicitimeen waxaa laga soo kicitamay meesha la yidhaahdo dhuusamareeb waxaa laga yimi maxaas iyo matabaanba dhankooda galcad baa laga dhaqaaqay meelaha baltilmaameedsanna waxaa ka mid ah galhareeri oo degmo ah ceelbuur oo degmo ah iyo inta kale u dhaxaysa ladiri garabla xiindheere degaanada soo dhamay waa degaano ay in badan ku sugnaayeen ayaamo dhow waxaa lagu talan jiraa in laga xoreeyo geyiga rag iyo dumar baan habeeniya maalin seexan oo halkaa u hoyda kaymaha oo ay cadowga isku wareemaan waxaa kusoo gunaanadayaa military intaa leeg goor la dhaqaajiyey oo soomaali dowlad ahaan iyo dad ahaan ay u dhaqaajisay muddo dheer baa laga joogaa military intaa leeg oo kumannaankuna hadda ilaa iyo waxay kaga jiraan difaaca ah, meesha la yidhaahdo far janno dusheeda janay cabdalla iyo iyo iyo iyo afmadow dusheeda ilaa iyo ceel bardi dusheeda ayaa lagaga jiraa yacni dagaalkani baaxadda uu leeyahay intaynan halkan fadhida bal inaynu isla maalagnan u baahna intaynan ummadda gaadhsiin waa thousands of kilometers baa laysku hayaa niman cadowka ummadda soomaaliyeed inta aynaan gelin adeeg bulsho horta waa inaynu dalka sifayno dad la haysto adeeg maba gaadhsiin karnaba waxaa ku jira wasaaradaha adeega fidiya bini-aadamnimadii caafimaadkii waxbarashadii dadkii marka cadowga laga kiciyo wixii qulubtooda lagu hanan lahaa ee qaran uu qaban jiray baa la rabaa inaad dhammaantii wada diyaarisaan adeeg bulsho iyo barnaamijka stabilizationka la yidhaahda xasilinta halka uu ka gelayo iyo wasaaradulba doorkay ku leedahan waan iska wareysanaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka salaax axmed jaamac ayuu ahaa kulan la qaata maanta agaasimayaasha wasaaradaha iyo sidoo kale hay-adaha dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada walle waa dhab inaad wax maqasheen gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulanti haboon ayaad leenahay xog horeys ayaad maqlaysaan qaybi ugu dambeeyay barnaamijkeena ayaana sii gaaraynaa markana haddii aynu eegno hay-adda mareynta masiibooyinka ee dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka digaysaa in bilaha soo aadan ay rabab mihigaan ah ka di'i karaan gudaha soomaaliya cimilada inay isbedelayso ayay sheegtay hay-addu digniinana waxa ay kasoo saartay in rabab daadad wata ay ka di'i karaan gudaha soomaaliya kuwaas oo khasaaro u geysan kara dadka danyarta ah iyadoo sidoo kale ay ku burburi karaan goobo iyo goobo deegaan ah oo ay dad degan yihiin iyo sidoo kale eh, dad markaa eh, aan ka warqabin in ay markaa guryahooda ay ugu daadan karaan daadad xoogan khasaaro xooganna halkaasi uu ka dhalan karo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa xaruntooda ku booqday waxaana uu dadaalada ay bixinayaan hay-adda maareynta masiibooyinka uga mahad celiyay gudoomiyuhu sida maaragtay hay-adda maanta mas-uuliinteeda noo sheegeen sanadka soo socdo balaha hadda la falaayo waxaa la leeyahay yacni roob zaa'id ah hawid isbedel weyn inuu imaan karo oo maaragtay inkastoo ilmaqaybka ilaahay uu ogyahay ilaahay bani aadamka waa karaameeyey waxyaalo badan oo waxaa la gaaray cilmi casri ah in maaragtay waxyaalahaas laga digi karo qalab casri a ah adduunka uu samaystay horumar la gaaray ilahay walaqad karamna bani aadama buu yidhi karaamad bani aadamka ilahay see bay ka mid tahay in maaragtay hay-addeeni eh, saadalinayso ay leedahay waxaa laga yaabaa octoobar markii la gaaraba in maaragtay hawida isbedel uu ku yimaado arrin sidii saqaashan iyo toddobadii oo kale barnaamij ah aa laga shakaysan yahay arintaas runtii hay-adda dadaal badan ay ka muujisay waxaan leenahay si guud ahaan dalka oo dhan madaxda ugu sarayso dalka iyo maaragtay shacabweynaha soomaaliyeed dhammaanteen inaan garab istaagno hay-adda awaamiirta ay bixiso iyo dignaha ay bixiso in loo dheganuglaado si maaragtay khataraha looga badbaado la isaga kaashado aqoontooda looga faaidaysto arintaas guud ahaan ummadda soomaaliyeed baan ugu digaynaa waxaan kale runtii aan leeyahay inay maaragtay arintaas aan ku buraarigno guud ahaan mas uuliinta runtii waa ogyihiin arintan hay-adda balaash looma asaasin duruufo jiro iyo markii la arkay lagama maarmaanood ay tahay baahideeda markii la arkay ayaa hay-adda loo dhigay in maaragtay hay-add ay noqoto hay-ad siyaasi ahayn oo ah hay-ad gargaar iyo ummadda soomaaliyeed inay ugu shaqayso si maaragtay daacad ah ayadoo laga tuhumaynin siyaasad ku mashquulsanayn wax kal ku mashquulsanayn keliya badbaadada ummadda soomaaliyeed iyo khataraha caalamka jiro in lala wadaago yani ummadda soomaaliyeed danahe lagu shaqeeya unbaa hay-adda waajibaadkeedu yahay marka maadaama hay-addeeni hadda arintaas si horumar ah ay usoo qadamtay oo arintiin tahay arin caalami ah waxaan leenahay dowladda soomaaliyeed kow in maaragtay hay-addan muhiimaddii marka hore la siinayo mid labalaaban in lala gaaro istaago dowladda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay in lala garab istaago hay-adda yacni arrimaheedii loo fududeeyo lagu garab istaago baaxideeda lala wadaago midda kale caalamkeeduna waxaan leenahay runtii soomaaliya waa ugu mahad adduunyada burburka intaan ku jirnay siday noo garab istaagtay iyo waxyaalaha nala qabtay yacni guud ahaan caalamka maaragtay waa nala dadaalay wadamada ha ku kala laakiin yacni soomaaliya waxay og tahay in maaragtay burburkii iyo dhibaatanta ku jirtay in gaarb istaag badan loo sameeyey waan ognahay dowladaha sida gaarka ah dadaal dheeria ah u sameeyen waan ognahay marka arrintaasna waxaan leenahay hay-adaha iyo wadamada deegax bixiyo iyo caalamka maaragtay soomaaliya dhibaatadeed ka damqaday garab istaagan arrintan hadda soo ziyaaday si gaar ah waxaan codsanaynaa in garab istaago runtii waan ognahay hadda in waxyaalo badan lala qabtay lagu caawiyey hadda maadaama arrintii khatarteeda soo maaragtay khatar culub cusub soo socoto tii horey dadaalkii la sameeyey in labanlaabo taasaan ka codsanayna caalamkana si guud ahaan si gaar ahaan hay-adaha iyo wadamada si gaara arrimaha soomaaliya ugu damqanayo arrintaasaan ka codsanayna idinkoo aada ugu mahadsan wixii horey loo qabtay runtii waxaan dhihi karaa hay-adda maanta waxay degan tahay dhismooyin muddadii koobnayd ee hay-adda jirtay yani siday u dhisteen xaruntooda iyo horumarka ay sameeyeen runtii aad iyo aad baan ugu mahad sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo booqday xarunta hay-adda mareynta masiibooyinka ayuu ahaa oo ka warbixinaya howlaha ee hay-adda mareynta masiibooyinka ee dalka u hayso iyo sidoo kale iyadoo laga cabsi qabo in daadad ay ku rogmadaan qaybo ka mid a soomaaliya rabo mahigaan ah oo la filaya inay ka da-aan gudaha dalka gafgaflaagu sixiyo godob godob dhashiyo talawaada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal xog horeysa aad maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan isla sii gaaraynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay ayay kasoo kacay hayay hurdada lamaa bogto horseed lamaa naste hwlabdullow maxaa dhacay maxaa dhacay inbow galbeedkii mayaa la geli waa warey ka yeedhay warsankaylolaadama goradaasana warwarka waa dhiftintiina dhambaalkiinna caddeeya aryaada waahay ogeedee wixii ciidan dowladeed galmudug ku gurguurtay bandhig-hubeedka reer galmudug soo bandhigeennahe waa dayayseen nimanka cagaha celi waayaa la yidhi mahay maqlaan waa lagu soo socdaa dhawaa ka kudaan dadweynihii ay isku diri jireenna iyo kay ku dirmeen soo baxa waa cararneen nala carara mugay dhaheenna balaayaha idinla carartay dhaheen hadda warma yaale hayaay hayaay hayaay ilaahay kasoo kacay hayay walee maahi war cabdullaw caws weyne iyo webxood dufaaca shabaab ugu adag aheed eh. markii ay ka carareenaa la ogaaday horta in ciribtood go'day eh. waxaase ugu dareed shacabkii caws weyne markii ay dhaheen ka baxa magaalada eh. laakiin shacabkii oo dhiirada waxay dhaheen annagoo joognaad noogu timideen insha allahu annagoo joognaana ciidanku noo imaanaya sidii yaana ilaahay u qadaro caws weyne ciidankiyaa galay kadibna nin gaba ku soo dhoweeye wuxuu yidhi ciidan calanka loo dhaarshay iyo ciidanyada hooyo casharraraa in badan soo bartoo loo carbiyey hawsha oon caajisayn baad tihiin caadil mahadiiye cudud ciilka biisaad tihiin oon cabsi oqoone cagta iyo codkiinniyo haddii ciribtu soo yeerto oo ciiro borliya kacaanbus iyo ceeryaamo carar bay niyeestaan wixii idin colaadsha war horaa waxaa loo yidhi col intuu guulguulkaaga gooyo galidkaaga ma gooyo waar waxaan maqri jiray adiguba caqlaad leedahay carar maxaa dhaama waar kalamaaney kuwii diinta ku gaban jiray kuwan guulle ka cabsan jirin kuwii gardarrada badnaa kuwii wax gumaadi jiray raggaan gabadaynin iyo waxaa helay geesiyaal shabaabkii waa go'o godkoodii ugu galoo maantaba guuldarraa u taal guulaysta guulaysta geshka yagow guulaysta maryaadhaha ciidamadeennu gefka uma dulqaataan gardarrada ma geerida ma diidaan wardadka cawsweyne waxay yidhaahdeen dalladdaan sugayn iyo wakhtigii wayna soo galay war dadkii hore ha tihiine hees ku dhafrayon ka qaadi rabo furimaha dagaalka ayaa waxay tahay shabaab waa arkaynaa sida loo galo waa arkaynaa firxadkooda waa arkaynaa khawaarijta waa arkaynaa cabsidooda waa arkaynaa war in la arkaa hadday wax ka tarayso madaxweyne nafta gareen baa suu u fiirinaya nafta uga dhiciti war iga dhexgeline qalcadda labaad waxay leedahay meeshay ku dambeeyaan waa arkaynaa dagaalka waan u socnaa madaxweynaha waan u jeednaa ciidanka waan la jirnaa waryaa tanoo kale arkay warkana ma dhaqan celin baa loo keenay waa arkaynaa oo ku dhafraya ninkaan ammaan war ciyaalka xaafaddu macawisley malayaa idinku yidhi waa shan iyo toban sanno markii dadkiina laynaya ma sidanay u jilxsanaayeen war hore waxaa loo yidhi dagaal xitaa hadduu boqol sano qaato marka loo jeestuu dagaal yahay war waxaa kaloo la yidhi beentu markay kashifanta lama sii wadi karo beenay waa run beenay waa run waa run laba wiilo isku dugsi ahayn ayaa mid midka kale aad uga cabsan jiray qaddo uu riiqi jiray guriga canjarada uga soo qaadi jiray looxana waa u dhaqi jiray maalintii damba intay mercidla isku heleen ayaa kii casa jiray markuu nafta u yaabay hal feergamey kii kale laga cabsa jirayna markuu arkay gafuurkiisoo dhiig leh cagahoo wax ka dayey kii cabsa jiray oo farxay wuxuu ku shallaayey waxaan cabsi kurba iyo dhibaato soo maray halkaas feer miyaa iga xigay warguul nin holliyaa hela miyaan hore laguu dhihin khawaariijtii carrada joogtay in labada caarcaarshay hore ula dagaalinay haddeer waa la cayrsaday war calaa kulli xaal waxaa hore loo yidhi ilaahay markuu adduunyada dhise aadmiga sime ninna asaagiinoo adoonsado uma abuurine miyaa ka dhacday mar haddaad ogtiin asxaan iyo wanaag inaanu oggolayn imalaawihii ajashaada raba looma arxame wartalegaraama intaan la helin ayaa soomaali kale maana la isugu keenay kadib dagaalkay iska waraysteen midkii u horreeyey wuxuu yidhi shabaab waa la ceyriyey kii kale wuxuu yidhi waa la eriyey mid kalea wuxuu yidhi waa la baxsaday mid kalea soo boodo wuxuu yidhi waa la raacdeeyey mid kalea wuxuu yidhi waa la bursaday mid kalea yidhi waa la buusay kii u dembeeyey wuxuu yidhi fakataxay dheheen war ma fadalkooda laga dhaansaday war waxaad ka tagta cagahay wax ka dayeen hayehe fadaanta miyay gadiyeen war ma ooday jabsadeen war shamsi baa lagu qaaday war qaadis iyo jiidis waa isla gurugeyne waa kudee nimankii haye roora jabsadeenna aryaadhaha kuwaasu meelay fadhiyaan ma laho samigay cabdullaba wuxu yidhi how godaadkiyaa laga gubo waxay gaaleen gaabib cidla godadkiyaa laga gubo waxay gaaleen gaabib cidla war cabdulla uma gabiib bannaanay xabad u istaageen hadda caqli xumadooda geri go'an cidla ciidan garabsaadiyo gacali dhaweyn gabal maygu dhacay miyay ka maraysaa war kalamaanay war ma haysaan cadowgaasi meel kasta waa ku jabeen baabuurta muqdisho qaraxa ay ku rari jireenoo laga raystan saaka waxay isku dayen inay muqdisho soo geliyaan leyli calaawa ay buruuf ka dhigeen bay soo buuxiyeen baa layidhi hayehe xabagii burmay soo mariyeen oo oh, maxildhibaano iska soo dhigeen warwarkaa dhexgelin inay ifka xalal markay marsiinayaan miya if iyo u leexdeen waar toos bay u tageen baa lagu yidhi war adigii laftaada ka tageen baa lagu yidhi war moog baa tahaye ciidanku markay ka war xabad bay ku bilaabeen kadibna keligood bay qarxeen hadda waxaa la sheegay firirkii ka baxay in hal nin ku dhintay dad xaafado fog joogaana waa ku dhaawacmeen markaa ma ka dhacday iska qarxow cidmaan qarxin aduun baa qarxay aryaadhaha warba haysiina taageerayaashooro waxay dhaheen haddaad saas ku sii wadaan guul baad gaaraysaan now ar shabaabkana miyaa la taageeraa war shaydaan lama waayo heer war kalemaana war ma haysaane waxay xaaladu maraysaa taartaanbaa lagu jiraaye iminkaba hurdow toos aryaa mugga hore nafteera ma waanaan ku dhihin hurdada lamaa bogto horseed lamaa naste hwlgalay hwlgalay hwlgalay lagu tartamahayaa waar mujaahid maxamedkaahin cid la tartantay ma jirto war taraamo tartami kore khamiis u socdaa gorgiya si loo xiro war haanobadanoo taraamka dhagan humaniinroganiyoon ameelihire war sheego wax kalaa lagu eedeeyey tartan kuma jirin warwarka ha iga dhex gelinine tartankii hirgeliya hibadaada eh. oo dhowr jeer dib u dhacay eh. muddo go'an baa loo qabtay horta yaa garsooraya tartanka war tartankan waa kii hore loogu balansanaaye eh. saaxiibkii abwaansangaab wuxuu yidhi war hooyina samaalow sawdka aadna leedahay iyo sadarkan kugu qoray mareegtaada saartee saaxiibkaa ka waridee iga saartay dhaayaha ma sidii horeeto lagu kala socdaalaa mise waa mid saxa oo taariikhda lagu sugay warwarka ha iga dhex gelinine taariikh sugan ayaa loo cayimay waana kowda sebteembar waxaana ka dhiman toddobaaduun haye hata gobayeelka tartime oo sheegdana aryamadeeyo war mahaysida waxaa lagu yidhi guurow gabay geeraar baraambur iyo dhammaan suugaanta nuucyadeeda kala duwanaa lagu tartami karaa waxaa la guulaystayaasha waxaan maal marinhayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud war hadda ka hor suuqa bakaaraha waxaa ka dhacday bil ramadaana al-shabaab waxay qabteen tartan qur-aan akhrisa kadibna ilmihii ku guuleystay kaalinta koowaad waxay amaalmarin u siiyeen qora aaka iyo bumbo iyo bastoolad kaalinta labaadna waxay siiyeen qora aaka kaalinta saddexaadna bumbo marka maalmahan madaxweynuhu furunta u fadhiyaaho dagaalow ku jiraahe abwaanada tartankaa ku guuleysta ama u dhashiikayaal iyo beekaamyo ku amaalmariyaa aryaadhaha ninka af ku dirira inuu gacan ku diriraxaa u diida afku wuxuu la xogaya magliga xawda kaa jara baan maqli jiray war calaa kulli xaal go'aanka madaxweynuhu waayahan waan dagaalamaynaa waan dagaalamaynaa dumarkii raggeennaba ina soo dareershaa ow ahay dee tartanka ku guulaysaa dagaalka hore ula geshide warwar ma haysanaan shaqaalaha wasaaradda cadaalada iyo dastuurka dhammaantood maanta waxay isugu yimaadeen hoolkii shirarka waxayna yidhahdeen waxaan u diyaarsannahay garab istaagga ciidanka iyo dabargoynta khawaariijta hadda hal xaboo maas afka ku soo xirtay ama koofi wata ma jirin wasaaradihii kale mey kortaa war bashiiro war ma hayside eh. madaxweyne dani iyo madaxweyne xasan sheekh eh. gaalkacyay ku kulmayaana la yidhi um ra-isul wasaarihi baa loo ogolaaday hadde war bashiirow eh. wax la waayay geelow ninkii waa lambawduda aryadhaha war ma haysine beriga ra'yisul wasaare xamsa waxau la kulmay taliyayaasha ciidanka amniga waa dhintay waa baxsaday waa dhintay waa la waayey ma uu yidhi waar tigtog ma intaasaa loo xidhay bow ama buldaanana loo haystaa war bashiirow war ma haysine buntland tigtog nagama xirray tiri aryadhaha war ma haysin yihiin hadda ka la yidhi laba nimoo arag galaa la kala celi waaye erinjarbuwa ma iskamaageenwarwarkaa naga qasinine labadii nin markii la kala celi waaye wiil ciyaalka xaafadda ahaa ah hadlay laakiin mid caqli badan ahaa ah wuxuuna yidhi labada nin midka toorida wataan la jira anugu kadibna labadoodiiba mid kastaa midkii kale ka shakiyey markaasuu gadaalgadaal u baxay war calaa kulli xaal wiilkaas labadii ninaa ummaddu ku daashee la kala celi xeeladahay ku kala caranaan oo keene ee hadday aa soo qaadateen ood ula jeedeen miyaa carar kuugu dhiman yahay warwar mahaysida gooja cadde laguma kala bixin warwaaqlow adigana gooja caddahay kaaga dhegantahan kugu nacaye reer cows weyne waxay dhaheenaa lagu galadaan galladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galay horta shabaabku amiirada ka tirsan oo maalin kasta xogtooda soo tabiya may iska qabtaan war afayeenka wasaaradda gaashaandhigga caanood wuxuu yidhi dhallinyarada waxaan kula talinayaa inay isu soo dhiibaan kollayba amiiradu waxay isku day doonaa inay cararaan waana la dili doonaa amba waa la qaba doonaa ou yidhi laakiin dhallinyaro in laftiina ha halligin ou yidhi markii ay dagaalka idin soo diraan soo gembiyo jiirada ka soo leexda uu yidhi hadday idin waardiyeena idin suurtageli weysane furunta markay idin soo geliyaan qoraga inta gadaal ka tuurtiin oo jilib ka dhigitiin gacmaha kor u taaga ciidankeena waa la ballanoo idin taaba maaya markaasi warqishkaas ma dhallinyarada keliya uu sheega soo amiiraduba maqli maayaan war iyaga qudhoodu soo dhiibaan kama reebana hayay hayay hayay ka soo kacay hayay fariimahaasi iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkeena xog barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saciid cabdiraxmaan cali farsamada sheekaya iyo ka qaabeynaya caawa intaan barnaamijka midlacayna ku kulmi doona saaxiibayaal nabadgelyo censada شعبنا وما